بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فرع faracan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa fi lmunaasakhaat munaasakhaadkii ayuu kaga hadli doonaa munaasakhaadku wuxuu mualifku farc uga cabiray maxaa yeeley wuxuu farac ka yahay can tasxiixee almasaa'il farci kan ka horreeyey ayuu ka sii farcamayaa oo waa nooc waxay dhaheen tasxiixu lmasaa'il masaa'ishiibaa marna waxay ka jabayaan hal meyd marna waxay ka jabayaan maxay marna laba mayd baa jira iyo wax ka sii badan oo u baahan in loo tasxiixiyo marka munaasakhaadku waxa weeye waa nooc tasxiixa ka mid ah. baa tasxiix lagu samaynaya walidaalika buu farac ka cabiray marka lagu leeyahay waa jamcu munaasakha munaasakhadana waxaa laga qaatay maakhuudun min annaskhi naskhi baa laga qaatay naskhina waxa weeye luqa ahaan isaalo iyo naqli iyo takyiir wax la baabi'iyo iyo wax la zuuliyo ayaa waxaa la yidhaahdaa naskhi waxaa la dhihi nasakhat ishamsu dilla cadceeddii baa baabi'isay harkii bimacnaa way tagsiisay oo cadceeddii markii harkii ku soo baxday meeshay ka saartay oo ayadaa meeshii harka degtay wey kaasi waa xagga luqada isilaaxi ilfaradiyiinna waxaa weeye in uu qof dhinto tarikadii iyo ka tegey ee dhaxalka ahaa aan la qaybinin ilaa dhaxlayaashiisii ay dhintaan ama bar ka mid ay dhintaan taasa waxaa la yidhahdaa munaasakho in qofuu dhinto dabeetana hantidii uu ka tegey ee laga dhaxli lahaa aan la qaybinin ilaa warasadii bar ka mid ah ay dhintaan tusaale ahaan qof baa dhintay wuxuu ka tegey saddex inan saddex inan uu dhalay ayaa dhexlayay dabeetana intaan dhaxalkiisii la qaybinin ayaa saddexdii inan mid ka mid ah ayaa dhintay taa waxaan leenahay waa munaasakho waa munaasakho haddaba maxaa munaasakho lagu magacaabay maxaa yeelay bay dhaheen liintiqaali ilmaali fiihi min waaxidin ilaa aakhar xoolihii baa wareegay oo ka wareegay qof waa kii dhintay oo qof kale u macnaha xoolihii kaa dhintayee labaad uu lahaan lahaa ayaa ka wareega oo dadkii warasada ka dambeeyey wixii uu ka dhaxlay kii hore ayaa lagala wareega asaga asagoon uu la wareega asna waa lagala sii wareega waad fahamsoo maa marka munaasakha saasaa loo yidhi baabkan munaasakhaadku wuxuu ka mid yahay mowduucaadka ama abwaabta cilmiga faraa'idka kuwa ugu adag maxaa yeeley masaa'isha ee dadkaa dhintay ayaa isdhexgelaya iyo warasadoodii hal masalaa lagu koobayaa wixii oo dhan warasadii oo dhan iyo amwaaddii wixii laga dhexlayay hal mas'alo ayaa lagu uruurinaya taasina waxay u baahan tahay inuu qofku si fiican u yaqaano cilmi xisaabta waaya wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala idaa maata maata idaa maata haddii uu dhinto qof uu dhinto can waraatin dhaxlayaal uu ka dhinto oo fa maata dabeetana uu dhinto axaduhum dhaxlayaashii mid ka mid ah qabla alqismati dhaxalkii uu meydkaa hore ka tegey intaan la qaybinin ka hor fandur eeg in lam yaris haddaanu dhaxlin athaaniya meydkan labaad haddaanu dhexlaynin hayrulbaaqiina kuwii soo hadhay waxaan ahayn haddayna dhexlaynin oo wa kaana uu yahay irhuhum kuwii soo hadhay ee dhaxalkooda ay dhaxlayaan minhu meydkaa labaad ka irihim siday u dhaxlayaan min alwali min almeyit alawali meydkii hore siday u dhaxlayaan oo kale uu yahay jucila kolkaa waa la yeelayaa waa laga soo qaadayaa kaana aaniya sida meydkii labaadoo lam yakun aan jirin waqusima waa la qaybinayaa bayna albaaqina waqusima dhaxalkiina waa la qaybinaya bayna albaaqiina intii soo hadhaa loo qaybinayaa wadalika miaal ka ikhwatihim walaalo weeye waa akhawaatin iyo ka ikhwatin walaalo rag ay waakhawaatin walaalo dumara aw amase beniina inamo meydku uu dhalay wa banaatin iyo hablo dhalay maata uu dhintay bacduhum barhkood kuwa aan soo tilmaanay can ilbaaqiin intii kale uu ka dhintay waayahay mualifku wuxuu yidhi haddii uu dhinto qof oo warasa ka tago dad dhaxlaya dabeetana mid ka mida ah dadkii dhexlayaasha ahaa ee meydkaa dhexlayay uu dhinto intaan dhaxalkiisii la qaybinin intaas markuu mualifka noo horta intaasi waa waa tacriifkii munaasakhada munaasakhada tacriifkeeda intaas haddaba munaasakhadii baa xaalado kala duwan yeelanaysa xaaladda koowaad waxaa weeye in meydka labaad dadka dhaxlaya ay yihiin kuwa dhaxlaya maxay meydkii hore cid kale oo meydkan labaad dhaxlaysa oo warasadii meydka hore dhaxlaysa aan ahayn mama jirto warasada meydka labaad waa warasadii he meydkii hore waa isku mid oo intii ka soo hadhay warasadii meydkii hore ayuunbaa meydkan dambana dhaxlaysa mar hadday xaaladdu sidaa tahay islamarkaana qaabkay u dhaxlayaan ee meydkan dambe u dhaxlayaan uu yahay sida meydkii horeba ee u dhexlayeen isku siun u dhexlayaan marka ayada ah waa xaaladdii koowaade meydkan labaad waxaa laga soo qaadayaa sida asagoo hee aan jirinba sida asagoon jirinba marka horeba ilahay uusan abuurin ayaa laga soo qaadayaa intii soo hadhay ayaa dhaxalkii loo qaybinayaa taasina waxaa lagu tusaalayn karaa buu idhi ikhwo iyo akhawaat dhaxlaya walaalkood dabeetana intaan walaalkood dhaxalkiisii la qaybin ayaa ikhwadii akhawaadkii mid ka a ah. ayaa haddana dhintay yaa dhalaya isla ayaguma dhalaya soo ma intii soo hadhay baa midkan labaadna dhalaya sidoo kale miaal kale nin baa dhintay wuxuu ka dhintay inamo iyo hablow dhalay kuwa unbaa dhelaya cid kaloo dhelaysa ma jiro dabeetana intaan dhaxalkiisii la qaybinin ayaa inamadiisii mid ka ah dhintay haddaba waradu waa isla ayagii un soo maaha awlaaddii ayuunbaa dhexlaya oo marka horena waxay aabbadu dhexlayeen ka baniin ka abnaa u dhexlayeen sida inamadiisii markan dambena walaalkood waxay u maxay ka ikhwa soo ma marka horena casabay ku dhexlayan haddana wax farqiga u dhexeeya qaabkay u dhexlayaan ma jiro marka ayada ah meydka dambe waxaa laga soo qaadaya sida asagoo hee aan jirinba halkana waxaa loo qaybinaya intii soo hadhay tusaale nin baa wuxuu ka dhintay shan wiil oo u dhalay dabeetana intaan dhaxalkiisii la qaybinin ayaa wiilashiisii shanta ahaa mid ka mid ah ayaa walaaladiisii kale ee soo hadhay ayuu ka dhintay cid kale oo dhaxlaysa inaan kaa dhintay oo walaaladii aan ahaynna ma jiraan marka ayadaa dhaxalkii waxaan u qaybinaynaa intii soo hadhay ayaan dhaxalkii aabbaha iyo dhaxalkii walaalkaba u qaybinayna waafahanta soomaa inankii dhintana ee labaadna maydkii labaad ee inanka ahaana waxaan ka soo qaadaynaa sida asagoon marka horeba jirin tarikadii waxaa loo qaybinayaa abnaadii afarta ee soo hadhay haddaan taa tusaalayno almunaasakhaat alxaala alula waa markay yihiin warasadu maydka labaad warasadiisa maydkii hore warasadiisii isku siday u dhexlayaan nin baa dhintay wuxuu ka tegey can khamsati hee abnaa dabeetana uma maata axadu alabnaa qabla qismat attarika waaya waa laa yariuhu ilaa ikhwatuhu albaaquun walaaladiisii soo hadhay alarbaca afarta ahaa ayuun baa dhaxlay waaya tusaalaheeda waxaa weeye maalan nin baa ka tegey ibn iyo ibn iyo ibn waayahay shantaa ibni buu ka tegey dabeetna inda halkii intaan la qaybinin ayaa nin kan inankana dhintay inankan ta waa ku qorinaa tuufiya wey ama maata waayo inankaasaa dhintay maxaa soo hadhay afar ina soo waa casabee afar ku salee hal hal hal hal kan waxaa laga soo qaaday sida asagoo hee isagoo jirinba amsade afar ku sale intii soo hadha uqeeg bas waaba intaaba xaaladda marka munaasakhada iyo waraarkeeda kuma jirta tan way iska fududahay ta haddii uu dhinto shaksun qof can waratin dhexlayaal hadduu ka dhinto famaata dabeetana uu dhinto axaduhum dhexlayaashii mid ka mid a ah. qabla alqismati dhexalkii intaan la qaybinin ka hor fain lam yarid fandur eegi lam yarid hadduuna dhexlaynin ahaaniya meydkii labaad hayrulbaaqiina intii soo hadhay waxaan ahayn haddaysan dhexlaynin oo wakaana uu yahay irhuhum kuwaa soo hadhay baaqiinta ah dhaxalkooda ay dhaxlayaan minhu meydkaa dambe ka irihim siday u dhexlayaan oo kale min alwali meydkii hore jucila waa laga yeelayaa oo waa laga soo qaadayaa kaana ahaaniya sida meydka labaado lam yakun aan jirinba oo qusima waa la qaybinayaa maalkii ama tarikadii bayna albaaqiina intii soo hadhay baa loo qaybin doonaa wadalika miaalka ikhwatin sida walaala ragga waa khawaatin walaalo dumar ah aw mase baniina inamo meydku uu dhalay wa banaatin hablo uu dhalay kuwaasoo maata uu dhintay bacduhum barhkood can ilbaaqiina intii soo hadhay wain lam yanxasir hadduusan ku koobnayn irhuhu meydkii labaad dhaxalkiisu filbaaqiina intii soo hadhay aw amase inxasara waaba ku kooban yahay intii soo hadhay dhaxalkiisu ee wakhtalafa waxaa iskala duwanaaday qadrulistixqaaqi inta ay ka mudanayeen ama ay ka yeelanayeen labada meyd kii hore iyo kii labaad fa saxiix kolka ayada ah waxaa taصiixisaa mas'alaة اlأwali mas'alaة almeyit اlأwali meydkii hore mas'aladiisii taصxiixi uma dabeetana mas'alaة الثaani meydkii labaad mas'aladiisii taصxiixi uma dabeetana markaad labadii masaleba tasxiixiso undur eeg in inqasama haddii uu qaybsamo nasiibu الثaani meydkan labaad nasiibkiisii qaybtii uu ku lahaa min mas'alati اlأwali meydkii hore mas'aladiisii wixii uu ku lahaa haddii uu qaybsamayo calaa mas'alatihi mas'aladan meydkan dambe haddii uu qaybsamayo fadaaka daahirun kaasi waa iska cad yahay xaaladdii koowaad ee munaaskhada waan ka soo baxnay waa haddii meydkan labaad dadka dhaxlaya ay yihiin meydka hore kuwa dhaxlaya islamarkaana labada mayd ay isku si u dhaxlayaan ayaga keligoodna ay dhaxlayaan xaaladda labaadna waxaa weeye haddii waxa weeye war irsigii dhaxalkii meydka labaad la dhexlayay uusan ku koobnayn intii soo hadhay warasada ka soo hadhay uusan ku koobnayn ama dhaxlo kale oo ayaga aan ahayn dadka dhexlaya meydkan labaad waaba kuwo kale oo aan ahayn kuwa soo hadhay dhaxlayaal kale oo ka duwan dhaxlayaashii meydkii hore ayaaba dhexlaya amaba dhaxlayaal kale oo la wadaagaya meydka labaad dhaxalkiisa ayaa jira amaba dhaxalkii ayuu ku kooban yahay isla ayaga unbaa dhaxlaya meydka labaad laakiin qaabkay u dhaxlayaan ayaa ka duwan qaabkii hee kii hore ay u dhexlayeen labada meyd macnaa qaabka qadarka ay ka mudaynayeen iyo intay ka mutaysanayeen mid walba ayaa kala duwanoo midba inbay ka dhexlayaan ka duwan intii hore marka ayada ah waxaa loo baahan yahay xaaladdan labaad in masaladii horta la tasxiixiyo masaladii koowaad baad tasxiixinaysaa waa tallaabada koobaad masaladii koowaad baad dhisaysaa waad taqsiiminaysaa waad qaybinaysaa hadday tasxiix u baahtana he waa tasxiixinaysaa waa masaladii meydkii koobaad masaladiisii masaladii meydkii koobaad markaad ka dhammaato tallaabada labaad waa maxay meydkii labaad ayaad masaladiisi asna sidoo kale dhisaysaa waad qaybinaysaa haddii uu kasri ama inkisaar soo galo jajab waa taصiixinaysaa taana waa tallaabadii labaad intaa markii aad samayso ayaad isu eegaysaa waxa weeye maydkii labaad mas'aladii hore wixii kaga soo hagaagay iyo mas'aladiisa maydka labaad mas'aladiisii wixii laga dhisay ayaa isku eegi doontaa aslu mas'alatihi iyo nasiibuhu min mas'alati اlmeyit اlأwal ayaad isu eegaysaa saddex mid weeye marka inqisaam mubaayano iyo muwaafaqo inay isu qaybsamayaan oo waxa weeye sihaantii waxa weeye meydka labaad mas'aladii hore kaga soo hagaagaysay inay u qaybsamaysa maxay mas'aladiisii asalkeeda mas'alada asaga loo sameeyey ee dhaxlayaashiisii loo qaybinaya asalkeeda inay u qaybsamaysa iyo inaynu qaybsanayn labada way inqisaam waa hadduu qaybsamay inqisaam baa la ama muwaafaqa ka dhaxaysa ama waxaa ka dhaxaysa mubaayano saddexdaa mid weeye hadday xaaladda koobaad waxaa weeye haddii inqisaam hee uu ka dhaxeeyo oo maydka labaad mas'aladiisa waxaa u qaybsamaya sihaantiisii maydka hore u ka helay sihaantiisii maydka hore uu ka helay ayaa loo qaybin karaa u qaybsamaysa he masaladiisa asaga laga dhaxlayo hadday sidaa tahay arrinkuu iska cadyahay wuu mualifku yidhi bimacnaa markaa ku wareeri maysido mas'alada jaamicada ah ee labada maydba dhaxalkooda lagu kulminayo waxaa weeye mas'aladii hore un weeyaan mas'aladii hore ee meydkii hore masladiisii asalkeedii maad soo qaadanaysoo jaamic ka dhigan doontaa tusaaleaan soo qaadanno gabadh baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo laba hablood ay walaalo yihiin ama shaqiiqatayn ha noqdaan ama li'ab ha noqdaan dabeetana labadii hablood mid ka ah ayaa dhimatay oo waxay ka tagtay walaaheedii kale walaasheedii kale ee labaad ayay ka tagtay iyo inan ay dhashay masalada waxaa lagu dhisayaa lix waxay u cawli doontaa toddobo xaaladii labaad weeye xaaladii labaad baa saddex u qaybsamaysa inqisaam muwaafaqa iyo mubaayana inqisaamkaan ku bilaabayna inqisaam inqisaamka lagu sheegay waxaa weeye in mas'alada fahaamta maydka labaad masaladii hore u ka helay inay u asla masalatii masaladiisa ay u qaybsamayso waaya haddaba inoo soo yedhiya gabadh baa dhibatay waxay ka tagtay ninkeedii zawj ukhtayn likayr u markuu yidhi waa shaqiiqatayn macnaha waaya ukhti shaqiiqa ama ukhti liab midka doontaba ku tilmaam waaya iyo labadii waqteyn baa haddana mid dhimatay haddaba intaa dib baan ka sheegan doonaa orta intan aan samayn orta inaad tasixu baataa dhici karta waaya zawjkan maxaa ku soo hagaagaya maadaama farac waalia uusan jirin nis ukhtaynkanna uluayn waaya masaladan maxay ka dhismaysaa niska iyo uluayn ku jiraan lix min sita waaya zawjka nis buu leeyahay niskiisu muxuu noqonayaa saddex habluhuna waxay leeyihiin afar sooma ma ah afar ulutaynkoodu waa afar masaladii way cawsho saddex iyo afar haddaad isku darto sabca sabcay cawsha waaya intaa markaan fahanay waxaa dhimatay baan nidhi horta inan kasta waxaa ku soo hagaagaya maxay labo ukhtadanaa dhimatay waxay ka tagtay waxay ka tagtay walaaheed horta dheh waa tan iyo inanay dhashay binto waaya ukhtada shaqiiqadu maxay qaadanaysaa waa iska casab horta bintada ku horreysay nis bay qaadanaysaa ukhtada shaqiiqadana niskii soo hadhay ayay qaadanaysaa waaya masalada marka maxaan ku salaynaynaa waxaan ku salaynaynaa labo laba ku salee waaya ukhtada shaqiiqada ah nis bay leedahay hal siin bintadana hee hal intaa way caddahay soo maha dabeetana intaa markaan marinayno labadii masalaba aan aan qoray labadii masalo masaladii meydkii hore iyo masaladii meydka labaad ayaa waxaan isku eegi doonaa mas'aladan labaad iyo meydkii labaad waxa weeye sihaantiisii iyo asli masalati isku eg maxaa ka dhexeeya labiyo labo waxa weeye haba isdhibinba waxaa weeye jaamicadii waxay noqonaysaa mar hadday saas tahay isla toddobadii mas'aladii hore mas'aladii hore ayuun baan ku salaynaynaa intay ahayd ayaa jaamica noqotay waxa la al jaamica jaamica waxaan ugu magacaabnay labadii mas'alo ayaan halkan ku kulminaynaa iyada u kulminaysa tan iyo tanba hal meel baan ku kulminayna jaamacadda waxay isla masaladii meydka koobaad unbaan soo qaadayna asla masale halkan un dhig kadibna warafadii meydkii hore mid kasta masaladiisa halkan ku hoos qoro soo naqlio halkan uu kusoo guuri zawjka waxaa saddex ku soo hagaag soomaa halkan soo dhig ukhtadii shaqiiqada ahayd labaa ku soo hagaagtay labadii halkan dhig tan ayadu way dhimatay saa inaga oo meesheeda ka tag ukhtadii dhexlaysay ayada hal baa kusoo hagaagtay bintadii dhexlaysana hal wakaa tani marka waa iska sahlantahay waa masala basiita oo yani tacqiid badan ma leh tanna waa haddii xaalad hee alinqisaam laba xaala inoo laaban muwaafaqi iyo mubaayano wuxuu yidhi wain lam yanxasir haddii uusan koob ku koobnayn irثuhu irثu اlmeyit الثaani meydkii labaad dhaxalkiisu fi lbaaqiina intii soo hadhay aw mase inxasara uu ku kooban yahay intii soo hadhay wakhtalafa uu kala duwanaaday qadrulistixqaaqi qadarkii ay ka mudanayeen ama ay ka lahaanayeen dhaxalkii meydkii hore iyo dhaxalkii meydka labaad fasaxix kolka ayadaa waxaa tasxiixisaa mas'alata alwali mas'alata almeyit alawali meydkii hore mas'aladiisii tasxiixi uma dabeetana saxix tasxiixi mas'alata aani meydkii labaad mas'aladiisii dabeetana tasxiixi uma dabeetana markaa labadii masaleba tasxiixiso in inqasama haddii uu qaybsamo nasiibu haani meydkii labaad intii kaga soo hagaagtay dhaxalka min mas'alati اlwali meydkii hore masaladiisii hadday u qaybsanto calaa masalatii masaladiisii waxa laga wadaa calaa asli masalatii masaladiis asalkeed hadday u qaybsamayso fadaaka kaasi daahirun iska cad yahay wailaa haddii kale oo aana u qaybsamaynin fain kaana hadii uu u dhaxeeyo baynahumaa mas'aladii maydka labaad iyo nasiibkiisa hadii uu udhaxeeyo muwaafaqatun muwaafaqay udhaxayso duriba waa lagu garaaci doonaa ama waa lagu dhufanaya wafqu mas'alatihi maydkaa labaad mas'aladiisa wafqigeeda ama iskulaabkeeda ayaa waxaa lagu dhufanayaa fii mas'alati اlwali kii hore maydkii hore mas'aladiisa lagu garaaci doonaa wailaa haddii kale oo muwaafaqo u dhaxaynin oo ay mubaayano u dhaxayso waxa weeye mas'aladii meydka labaad iyo nasiibkiisa hadday mubaayano u dhaxayso kulluhaa ay duribat waa lagu garaacayaa mas'aladii labaad dhammaanteed ayaa waxaa lagu garaacayaa fi lulaa fi lmas'alati اluulaa mas'aladii hore asalkeeda lagu garaacaya famaa balaa isku garaaca ama isku dhufashadaasi waxay gaadho saxataa labadii mas'aleba ayay ka asaxayaan minhu xaggiisa uma dabeetana man qofkii lahu uu sugnaaday shay wax min aluulaa min almas'alati aluulaa mas'aladii hore wax ka leh akhadahu shaygaas wuu qaadan doonaa madruuban asagoo lagu dhuftay fii maa duriba fiiha wixii mas'aladan lagu dhuftay ama lagu garaacay waa man qofkii lahu uu sugnaaday shay wax min ahaaniyati min almasalati aaniyati mas'aladii labaad akhadahu qaadan doonaa madruuban asagoo lagu garaacay ama lagu dhuftay fii nasiibi aani maydkii labaad sadkiisii uu ka helay min aluulaa masaladii hore aw amase akhadahu wuu qaadan doonaa madruuban asagoo lagu dhuftay fii wafqihi wafqi nasiibi aani maydkaa labaad wixii masaladii hore kaga soo hagaagay iskulaabkiisa ama niskiisa in kaana bayna masalatii isagoo hadduu udheeeya masaladiisii iyo maydka labaad masaladiisi iyo nasiib nasiibkiisi wafqun wafqi hadduu udheeeyo halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa xaaladdii labaad iyo xaaladdii saddexaad ee waxaa weeye munaasakhada munaasakhada si guud waxaan ugu qaybinay laba xaalood soo maaha xaaladdii labaad baan ku jira xaaladda labaadna waxaan u qaybinay saddex qaybood inqisaam muwaafaqo iyo hee iaamk waan kasoo hadalay halkan mualifku ku tilmaamay muwaafaqadii iyo mubaayanadii wuxuu ku yidhi haddii maydka mas'aladiisa maydka labaad nasiibkiisi intii uu ka helay maydkii hore ayna u qaybsamaynin mas'aladiisa laba mid weeye markaas inuu ka dhexeeyo maxay muwaafaqo iyo inuu ka dhexayso mubaayano hadday haddaba muwaafaqo ka dhexayso muwaafaqada lagu sharxi mahayo muwaafaqada horan u soo dhiganna waxay tahay hadday muwaafaqo ka dhaxayso waxaa lagu garaaci doonaa mas'alada meydka wafqigeeda iskulaabkeeda ama niskeeda ayaa waxaa lagu garaaci doonaa fii mas'alati اlأwal mas'aladii meydka hore asalkeeda lagu garaaci doonaa taasi waa muwaafaqadii waayahay haddii aysan muwaafaqo ka dhaxaynin oo mubaayana ay ka dhaxayso nasiibka maydka labaad masaladii hore uu ka helay iyo masaladiis haday ka dhaxayso mubaayano mas'alada labaad say u dhan tahay madaxya dhammaanteed cadadkoo idilba waxaa lagu garaaci doonaa maxay mas'aladii hore taasa marka jaamico noqonaysa marka wixii ka soo baxa isku garaacaas ama isku dhufashadaas labada masalada xaalada muwaafaqada iyo xaalada mubaayanadaba ayay mas'aladii jaamicad ahayd noqon doontaa oy ka asaxaysaa labadii masaleba taasi ka asai doona taasa u noqon doonta maxay jaamica u noqon doonta intaa markaan dhammayno ayaa qofkii waxa weeye mas'aladii hore wax ku lahaa waxaa loogu dhufan doonaa mas'aladaa wixii lagu dhuftay hadduu wafqi yahay iyo haddii uu yahay cadadkii waa hadday mubaayan udheayso o cadadko dhan baan ku dhufayn asl masala masalada labaad o dhan baan ku wada dhufanayn kolba wixii mas'aladii lagu garaacay ayaa sahmigiisa loogu garaaci doonaa waa jusahmigi la socokan waa jusahmig waaya qofkii mas'alada meydka labaad wax ku lena wuxuu qaadan doonaa nasiibkiisii asagoo loogu garaacay nasiibkii meydka labaad wixii uu ka helay maxay mas'aladii hore meydka labaad wixii uu ka helay mas'aladii koobaad ee meydka hore ayaa loogu garaaci doonaa nasiibkii meydka labaad ayaa loogu garaaci doonaa waa hadday mubaayano jirto hadday muwaafaqo ka dhaxaysayna waxaa loogu garaaci doonaa wafqiga nasiibka meydka labaad wafqigiisa isku laabkiisa ayaa loogu garaaci doona haddii nasiibkiisa iyo masaladiisa uu ka dhexeeyo wafqi uu ka dhexeeyo hadalkaas waa hadal isku noqnoqonaya oo isleedahay talow maxaa looga jeedaa laakiin insha allah markaan halkaa ku tusaalayn ayaad fahmi doontaa oo ku dabaqi doonnaa waxaanan sheegayn waxaad noo yeelin doontaa labadaa mas'ale ee muqhriga ku qoran midin waxaa weeye jaddatayn waa taa hore ee muwaafaqada jaddatayn iyo alaa akhawaat mutafariqaat iyo taa dambe ee maalifku yidhi ka zawjati waalaati baniin wa bintin xaaladda labaad waa hee muwaafaqo markay muwaafaqada tahay tusaale muxuu yidhi jaddatayn jadda haye iyo jadda waagta haye aa akhawaat mutafariqaat alaa akhawaat mutafariqaat waxaa looga jeedaa waa ukhto shaqiiqo ah iyo ukhto liab ah iyo ukhto lium ah intaa markaan fahno horta maydka labaad intaynan caddayn horta maslada hortan aan qaybino waayo jaddadu labada jadda maxay qaadanayaan sudus ukhtada shaqiiqada ahana nis ukhtada liaabka ahana sudus takmilata ulatayn ukhtada liomka ahana sudus waayo intaa markaan fahno mas'aladan waxay ka dhismaysaa saddex sudus iyo hal is baa ku jira waa tadaahul oo lixda lixda aan ku saleen waaya labadii jaddatayn suduskoodu waa maxay waa hal ukhtadii shaqiiqada niskeedu waa saddex ukhtadii la-abkaa suduskeedu waa hal ukhtadii la-umkaa suduskeeduna waa hal intaa waa caddax haddaba inkisaar baa jira labadii jaddo halkaa sahimaa ka dhaxeeya uma qaybsanaynin jajan baa galay madaxyadooda qaad waa laba soo maah labadaa ku garaac aslulmas'ala weli munaasakha maynaan gaadhin waan tasaxiixinaynaa masaladii koowaad baa weli tasaxiixan ku jiraa fasaxix waa kii ku lahaa almas'alata alawal laba ku dhufa lix waa labiyo laba ku dhufa hal laba soo marka jaddataynki mid kasta waxa hal iyo hal waaya laba saddex ku dhufo waa lix ukhtadii shaqiiqada laba ku dhufo hal waa labo waa ukhtadii liabka ahayd laba ku dhufo hal waa labo waa ukhtadii liumka ahayd intaa markaan ogaanay masaladii koobaad tasxiixda saasoo naga dhammaaday muxuu yihi labaad uma maatat maxaad imaatay wakhtadii lacumka ahayd baa dhimatay tanaan ka hor qoraynaa ta ta waad fahamtay soo maa dabeetana maxay ka tagtay maxay ka tagtay uma maatat can uktin lium waay uktadii um. liumkaha waa tii shaqiiqada ahayd masalada hore ku jirta أkhtayn shaqiiqatayn laba shaqiiqay ka tagta waaye laba hablood ay walaala yihiin xag hoy iyo xag abood waaye iyo maxaa kale ixda aljadatayn labadii ayiyo mid ka mid ah jaddo oon halka ku qoron intaa markaan qoron ukhtada liunka ah dhaxalkeedu muxuu noqonayaa waa sudus ukhtayn shaqiiqataynkana waa uluayn jadadana waa sudus masaladan xaggee ka baxaysaa maxay ka baxaysaa ka baxaysaa sudus waa sita waayo oktadii la-oonka hal sii oktada oktay afar sii jadadana hal sii intaa way wax inkisaarana ma jiro saasay ku saxsan tahay ilakhtayn shaqiiqataynka mid kasta waxay qaadanaysaa labo soo ma haddaan qaadi karaa waayo haddaba waxaan u baahannaha jaamicad inaan samayno isaan jaamicad u samayno waxaan soo eegaynaa nasiibu lmayiti thaani meydka labaad soo kan maaha meydkaa labaad oo waktadii la ah, bacda tasxiix soo laba iyo aslu mas'alatiha isku eg waa kii ku inay u qaybsamayso ma u qaybsamaysaa labo iyo lix maxaa ka dhexeeya iskuma qaybsamaya sooma laba uma qaybsamayso lix sooma ama waayo laakiin waxaa ka dhaxeeya muwaafaqo labadii iyo lixdii waxaa ka dhexaysa muwaafaqo oo waxaa wada qaybiya maxay labaa wada qaybisa waayo haddaba kaa duldhigo tasxiil kaa war ku guuree saddexdii haddaba ku dhufo labiiyo tobanka waa imise lix iyo soddon lix iyo soddonkaas haddaba noqonaysa jaamicadii taasi ka asixi doontaa intaa markaad fahamto saddexda haddaba ku dhufa hal waa h waa saddex saddex hal lagu dhuftay waa saddex jadataynka midka saddexa kusoo hagtay saddex ku dhufo lix waqtidii shaqiiqada ahayd waa siddeed iyo toban saddex ku dhufo labo waqtadii liabka ahayd ayadna maxay heshay waa lix waa lix intaa markii aad haysato kan waxaad ku daraaci doontaa lixdan labadan wafqigeeda waa maxay labo laba u qaybi ila laba wada qaybinaysa maa waa hal halku dul hal hal ku dhuf waa hal hal afar ku dhuf waa afar hal hal ku dhuf waa hal halku waxba bedelo sidaas ayay ku dhan laakiin waxaan rabnaa inaan horta idinku baraarujiyo markii mualifku lahaa sihaanta maydka labaad waxaa lagu dhufanayaa markii muwaafaqo jirto wafqiga sahmigiisii so kan sahmigiisi maaha wafqigiisi muxuu noqonayaa markii laba loo qaybiyo hal buu noqonaya saasaa u garaacay marka waa kan halkan ku garaacay taasi waa taas kan horena waa kii ku lahaa mualifku markii jaamicadii aad soo saartay jusu sahmigaad ku garaacday ya maydkii hore dadkii dhexlayay wuxuu mid kasta qaadan doonaa sahmigiisii madruuban fii ma duriba wixii lagu garaacay asalka mas'aladii maydkii hore wixii ka asal ayaa lagu dhufanaysaa sahmigiisii waa ka saddexdaasa ku dhufanay saddex hal lagu dhuftay saddex hal ka saddex leelu ka intaa markaad fahamto meesha waxaa jira dad labada masalaba dhaxlay sooma iyo dhaxlay wakhtada shaqiiqada aan kaga bilownaha wakhtada ah mas'aladii hore waxay qaadatay waa ka sideed iyo toban bay qaatay sideed iyo toban nasiibu alukht ashaqiiqa waa sideed iyo toban lagu daray maxay masalada dambana maxay qaadatay waa ta tanna waa ta sideed hal waa sagaal iyo e toban waaya jaddadana mas'aladii hore waa labadii jadda min ahaan maxay qaadatay masaladii hore maxay ka qaadatay nasiibu ixda aljadatayn ixda aljadatayn labadii ayay mid ka mid ah wixii kusoo hagaaga weeye saddex masaladii hore ka qaadatay lagu daray hal ee masaladan ka qaadatay waa afar bas oktay shaajirtaynka iyagu cusub yihiin kuwan kalena miyaan soo warka wacdigaan filaya waaya tan kalena waan raacinayna zawja ثلاثة بنين ابن ابن ابن iyo bint horta intaa noogu ekeen maydkan hore aan dhammayno dhaxalkiisa waayahay zawjadu waxay qaadanaysaa umun soo maa zawjo iyo saddex ibne iyo binti marka maslada kuwana waa casal kuwaana say u dhanyihiin waa hee waa casal maslada waxaad ku salaynaysaa sideed zawjada waxaad siinaysaa hal maxaa ku soo haray toddoba marka sida loo qaybsanaya lidakri mid xaddan untayayn inan kasta waxaa ku sahayaa labo labo hal oo bintadii ah labo isku dar labo labo lix soo maa hal ku dar toddoba waa toddobadii soo haray intaa markaan ka dhammaanay maxaa dhimatay buu idhi inantana dhimatay bintadan maxay ka tagtay maxay ka tagtay hooyadeed um waa isla zawjadii soo iyo alaa ikhwa kuwan ah isla kuwan ah. akh akh iyo akh waayahay intaas markaan waana hooyadu maxay qaadanaysaa markaan o kale maadaama walaalata cabdil ay joogaan sudus saddexda ikhwana waa casabo masalada maxaad ku salaynaysaa lix ku saleen waaya hooyadu waxay qaadanaysaa sudus halkeeda halkan u dhig maxaa ku soo haray shan soo maaha shantii dhex dhig walaaladii ma u qaybsamaysaa madaxyadooda inkisaar baa jira saddexdooda madax qaabo ku garaac asl masala saddex lagu dhuftay lix waa hee iyo toban waaya saddex lagu dhuftay waa iyo toban haddaba saddexdaas oo garaac mid kasta hooyadii saddex halkeeda ugu dhufo waa saddex ikhwadiina an baa ka dhexaysa shantii ku dhufo waa han iyo toban sooma min sharusi marka an an an intaa way cadday soo maa haddaba waxaan rabnaa inaan jaamicadii soo saaro masaladii jaamicada ahayd ee labada masalada kulminaysay waxaan su eegaynaa maydkan waxaa weeye bintada ah masaladii hore maydkan labaad masaladii hore wuxuu ka helay oo ah halkaas iyo masaladiisii oo inta ka asaxday ah sideed iyo isku eegi doonaa labada ayaan hee isku eegi doonaa maxaa ka dhexeeya labada tabaayun wax ka dhexeeya ma jirto hadday tabaayun tahayna qaacidadu maxay ahayd inaan qaadano mas'aladan labaad say u dhan tahay ku garaacno mas'aladii hore oon sideed iyo tobanka jusu ka dhiganaba say u dhan tahay jusu ka dhigan haddana sideed soo qaado waxaad dul dhigtaa maxay sideedaad u dhigo waa juz sahmiya ku garaac sideetan sid ugu dhufta inagu dhufta intaad kuleeta kaadinaysaan anagaan ka dhaqsan baa sideed lagu dhuftay sideed waa lix iyo afar soo maa afar idhig lix baad ii haysaa sideed waa sideed lix afar eh, ku dar eh, sideed waa afar iyo toban iyo afartii hore boqol afar iyo afartan boqol afar iyo afartan ku garaac sihaantanoo idin sideed toban lagu dhuftay halo nasiibka zawjada ku noqday sideediyo toban sideed toban lagu dhuftay labo lix iyo soddon waa inankii hore inanka labaadna saasoo kale lix iyo soddon inanka labaadna saasoo kale waa isku mide eh. lix iyo soddon bintada iyaga waa tii dhimatay naga saar intaa macadda waxaa ku yimid maydkan labaad dhaxlayaashiisi waa kuwa masaladoodiina waa kuwa soo ma saddex shan shan shanta weya adiga u garaaci mayno dabcan sideed iyo tobankaas laakiin waxaan ku garaacaynaa maxay sahmigiisii oo asna si u dhan yahay ayaa jusi sahmi ka dhiganayna halkaasaan dhiganayna waa hal wax isbedelay ma jira daba hal ku dhufo saddex waa saddex hal ku dhufo hal ku dhufo shan waa shan hal ku dhufo shan waa shan hal ku dhufo ka waxba isla midayna ah. Eh, isku dardar saabkisaabta ogaata inay sax tahay isu geey siddeed iyo toban koleetar qaado siddeed iyo toban iyo sideed iyo toban inta dha tan waa sideed toban saddex shan saddex iyo saddex shanaad iyo saddex waa sideed toban soo maaha sideed iyo toban iyo sideed iyo toban isku dar waa soddon lix soo maaha iyo saddex soddon iyo lixaad afar soddon iyo lixaad waa imise soddon iyo lix soddon iyo lix soddon iyo lix soddon iyo lix ama hadda soddon iyo lix afar ugu dhuftay waa imise waa boqol iyo afar iyo bartan haddaba waa sax xisaabteeda yaa soo laabtay warafadii meydka hore yaa soo laabtay waxaa soo laabtay hooyadan waa zawjadaas waa kii mualif ku lahaa hadday si kale hee u dhaxlayaan u fiirso hadda markan waa isla warafadii meydkii hore ayuunbaa dhaxashay u fiirso laakiin qaadku dhaxlaya ma kala duwan yahay mise ma kala duwan waa kii mualif ku lahaa aw inxasara fiihim laakiin ikhtalafa qadru istixqaaqihi waa tan soo maa qadar istixqaaqeedu hadda kala duwan waa isla warafadii zawjadu waa isla hooyadii saddexda inanna waa ikhwadii saddexda ahaa laakiin qaarka u dhexlayaan kii horena hal zawjadu waxay ku dhexlaysay maxay umin bay ka dhexlaysay kana waxay ka dhexlaysaa sudus war firs qaarka u dhexlayan ba haddaba kala duwanaaday haddaba waxaan leenahay azawja taa horan ku magacaabo azawja waxaan leenahay nasiibu nasiibu azawja waa maxay marka isku dar labada masalaba masalada hore imse ka heshay siddeed iyo tobanka siddeed iyo toban masalada dambana maxay ka heshay saddex imsay noqotay koob iyo labaatan e, nasiibu kulli ibnin inan kasta oo asma waxay heleen mid kasta masaladii hore wuxuu ka helay soddon iyo lix lagu daray masalada dambana wuxuu ka helay mid kasta shan isku dar soddon iyo lix iyo shan koob iyo afartan warka uu cadi aan filaya culum dariiqadan inaga masax hal dariiqo waxaa ka shaqayn lahayn aariiqa almubasada lo hal mid baan ku dabaqi lahayn oo dhaxlayaashana tii horeba iska tii horeba keen ثلاثة بنين سو ابن ابن ابن iyo bint soo maahayn eeg mayd kasta waxaan u sabaynaynaa mas'alo gaar ah isku dhex dari maynaba somayn fahmi soo tugun ma leh ku sale intan waa casla ayagu hal si labo labo hal soo saas bas intaa kaga baxa wabilahi tawfiiq haddana waxaa dhimatay bintadaas soo maaha uma maatat ilbint inantiiba dhibato waxay ka tagtay maxay bintadana dhibatay uma albintu waxay ka dhibatay عن أم وثلاث إخوة سواء وأسرائيل سواء واية كما سوقات وحلالها هي هو أم إيه أخ أخ إيه أخ واية واية هو يدي هي سدس كوانا وعصب مسألة بحكو سلاء هل سي ikhwadanna waxaad dhex dhigtaa shantii soo hadhay u tasxiixi saddex ku dhufo oo madaxyadooda ah lixdii waxay noqonaysaa sideed iyo toban saddexdaa u garaac hooyadii waa saddex ah kasta waxay leeyaha maxay an an an saas ku dhantahay masalada gooni baan ka dhigna tanna gooni baan ka dhigna jaamica uma baahno wareer uma baahno haddii matalan ka soo qaad tusaalaan ku dabaqno hantida uu ninkan dhintay iyo xaaskiisi cawdiis ka tegay kaba soo qaada inay ahayd maalan lix iyo toban kun dolar okay soo intaa ma aha masaladiisi u qaybi tan hore lix iyo toban u qaybi sideed maxaa kusoo hagaagaya sahnikasi muxuu noqonayaa laba kun oo dolar waa taas kalkuletor u baahantihi war lix iyo toban kun sideed kun qaybi sideed u qaybi waa laba kun soo maaha laba kun mid kasta u garaac sahmigiisi laba kun hal dhufo waa laba kun laba kun laba ku dhufo waa afar kun afar kun afar kun intaa ma haysa iyo inantan oo ah iyadu waa laba kun labadii kun ee inantan u qaybi siddeed iyo toban oo masalada laba kun u qaybay sideed iyo toban waa imse tasha baa yar gelaya muxuu noqonayaa ya ya two fifty ah war hal hal hal hal hal hal hal iyo waa tare na aada u fahmin boqol iyo ko iyo toban dhibic hal iska soo gaabi boqol ko oo u garac mid kasta muxuu helayaa boqol hal ku dhufo qof kasta ugu dhufo uu garaac boqol ko toban saddex ku dhufo waa saddon iyo saddex dhibic saddex shan ku garaac waa shan boqol konton iyo shan dhibic shan shan boqol konton iyo shan dhibic shan shan boqol konton iyo shan dhibic shan wabilahi tawfiiq eg markaad rabto inaad wixii aan samaynayn aad soo saarto lacag eg lacag ahaana dadka rabtaan kusoo saarto lacagtaad haysa ee daxalka ah waxaad u qaybisaa maxay asal masalo qaybi marka waxaa kuu soo baxay sahmiga qof kasta kusoo hagaagaya intaad ugu dhufan doonto kadib dhaxlo kasta saad ogaatay inta kusoo hagaagaysa sahmiisuna ugu dhuf intii kusoo baxda ila asal masalo qaybi soo maa ugu garaaco qof kasta intiisa sida haddaan sameeyo wixii toban kun waxaan u qaybinay sideed kun laba kun baa soo baxday laba kun baa mid kasta u garaacay sahankiis tanna saasoo kale inantu waxay lahayd laba kun labadeeda kun baan u qaybinay sideed iyo toban intii soo baxdayaan mid kasta ahee sahankiisi u garaacay warkaa macadi ismacad culum dariiqada waxaa lahaa ariiqa almubasada dariiqada fud culamadeenna mucaasiriinta sameeyey inkastoo ibnu qudaama laftiisa muqniga uu ku ishaaray wuxuu yihi wain lam yanxasir waaya wain lam yanxasir hadduusan ku koobnayn maydkii labaad dhaxalkiisu filbaaqiina intii soo hadhay ow mase inxasar uu ku kooban yahay wakhtalaf uu kala duwan yahay qadru istixqaaqi yani intii laga muda maydka yani mid kastoo dhaxlayaasha ka mudanayay maydkii hore iyo maydkii labaad fasaxiix kolka iyada waxaa tasaxiixsaa masأlaة اlأwali maydkii hore masaladiisii uma dabeetana masأlaة الثaani masaladii maydkii labaad tasxiixi uma dabeetana in inqasam hadduu qaybsamo nasiib الثaani maydkii labaad sadkii uu ka helay min masalati اlawli meydkii hore masaladiisii calaa masalati masladiisi haduu qaybsamayo fadaaka arringu cadyahay wailaa haddii kale uusan u qaybsamaynin fain kaana hadduu udhexeeyo baynahumaa waxa weeye labadooba haddii u dhexeeyo waa masaladii meydka labaad iyo nasiibkiisii hadduu udhexeeyo muwaafaqatun muwaafaqo duriba waxaa lagu dhufanayaa wafqu masalatii masaladiisa wafqigeeda ama waafaqeeda ayaa waxaa lagu dhufanaya maskulaabkeeda fii masalati اlwal meydka hore masaladiisa ayaa lagu wailaa haddii kale oo muwaafaqaysa ka dhexayna mubaayana ka dhexayso kulluha ay durib wax lagu garaaci doonaa kulluha mas'aladii labaad say u dhan tahay ayaa fiiha mas'aladii hore lagu garaacaya famaa balaga waxay kolkaa gaadho isku dhufashadaasi saxataa labadii masale ka asaxayan minhu xaggiisa uma dabeetana man qofkii lahu ugu shay wax min aluulaa mas'aladii hore dhaxalkeedii wax ku lahaa akhadahu nasiibkiisa wuu qaadan doonaa madruuban xaalihi mid lagu dhuftay fii ma duriba fiiha masaladaas wixii lagu dhuftay waman qofkii lahu shayun wa u sugnaaday min athaaniyati mas'aladii labaad akhadahu wuu qaadan doonaa madruuban xaalihi mid lagu dhuftay fii nasiibi thaani meydka labaad intii uu ka helay ama sahmigiisii uu ka helay min aluulaa masaladii hore hadii haddii mubaayan ay ka dhaxayso amase fii wafqihi wafqi mayit athani meydka labaad wafqigiisa sahmigiisa ama nasiibkiisa wafqiga lagu dhufan doonaa in kaana haddii u dhaxeeyo bayna mas'alatihi masaladiisa iyo wanasiiba nasiibkiisa wafqun muwaafaqay u dhexayso wallahu aclam wsal allah waslm cala nabiyina mxamed